بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كتاب الجامع جامعي وكتابه جامع بمعنى وحوي وحو أرورنا يا أمو إسكينا يا آداب فربضا iyo axkaam fara badan oo kala duwan oo aan hal baab ahayn baabab kala gedisan baab ladabi aadaabtii buu baabu yahay aadaabta loo baahan yahay inuu ruuxu ilaaliyo muslimka ah iyo dhaqan wanaagga عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري حق المسلم مسلم كحقيس على المسلم مسلم كالمسلم كالكركي سأوفليه ست لحوي لحوية إذا قرتي لقيته التفات فاكوش تماشى صوت waxaa la yidhahdaa iltifaatun min alghaybati ila alkhitaab yani xaqa muslimku muslimka kale ku leeya waa lix markaasaa inta hadalkii la wareejiyey waa waxaa laga dhigay sidii isagoo adiga lagula hadlay oo kaleeto idaa goortii laqiitahu aada muslimka la kulanto fasallim salaam calayhi korkiisa waa xaqa koobaad waay haddaad la kulanto adoo salaamin ha dhaafin waidaa goortii dacaaka uu ku yeedhana fa ajibhu yeel yeedhidiisa yeeloo raac waidaa goortii istansaxaka uu naseexo ku weydiisto oo ku yidhaahda ii naseexe ila tali fansaxhu u naseexe wixii khayrka ugu jireed og tahay si daacadnimo ugu sheeg waay وإذا قلت عطس أوهن بالصف فحمد الله الله أم هذه فشمته كفره ودعاء آه. يعني دعاء كفره سوء دعاء وإذا قلت مرض مريض أوجرده فعده بوقه وإذا قلت مات أولنتنا فاتبعه راع janaazadiisa raac iyo aaskiisa ka qayb gal waayo rawaahu muslim baa wariyey wakadalika bukhaarina wuu wariyey laakiin wuxuu ku wariyey lafdi ah xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun saasuu ku wariyey marka waxaan ku jirin riwaayada bukhaari waida stansaxaka fansaxhu taasi muslim baa iska leh shanta kaluu bukhaari la wariyey macnaha riwaayada bukhaari sidoo kale riwaayo kale muslim uu soo saaray baa waxay leedahay khamsun tajibu lilmuslimi calaa akhiihi yacni shan arrimood muslimkay ku waajibaysaa oo walaalkii ugu waajibaysaa waxaana laga faa'iidaysanayaa lafdigaas in shantani ay tahay shay waajib ah oo xaqun xaqulmuslimadaasi marna waxaa loo isticmaalaa shayga waajibka ah marna waxaa loo isticmaalaa shayga mustaxabka ah marka riwaayada muslim waxay xoojinaysaa tafsiirka dhahaya waa waajib arrimahan soo socda mid walba se khilaaf baa ku jira ayib qodobka koobaadi wax weeyaan idaa laqiitahu fasallim calayhi muslimka markaad la kulanto salaam ibnu cabdilbar caleyh raxmat ullahi wuxuu soo guurinayaa culimadu inay isku waafaqsan yihiin salaanta in ruuxa lagu bilaabay inay sunno tahay radinteedana inay waajib tahay yani ruuxa salaanta bilaabaya iyo bilaabistu waa sunno laakiin markii lagu salaamo inaad salaantii ka jawaabto waa waajib buu leeyahay sidaa culimada u badan laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan xataa bilaabiddu inay waajib tahay raddiga waa loo badan yahay inaad radidood ka jawaabto inay waajibtahay macali quraanka rabbi ku sheegay tabaaraka ta'ala wa idha hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha wa amarka shari'a amarka quraanka way macna tayib taasi marka waa salaanta waa salaantana assalamu alaykum wa salaamatu muslimiin assalamu alaykum wa anta uwir ورحمة الله هدات كدرتنا سيادة واحد وبركاته هدات كدرتنا سيادة واحد ساسي معنا kolba inta ay dhan tahay unbuu ajirkeeduna dhan yahay toban iyo toban iyo toban soddon buu nabigu sheegay sal alay slam qodobka labaadi waxa weeye waidaa dacaaka fa ajibhu hadduu kuu yeedho walaalkaa yeedhidiisa yeel xaflad buu leeyahay munaasabad buu leeyahay aroos buu leeyahay waan soo marnay waan soo marnay baabkaasi maxaa waajiba maxaa waajibha sidoo laysugu kale xaggan kusoo marnay وإذا استنصحك فانصحه وحويان مركا ونصيحة كادلبه oo ku yiraahdo yaani in nasiixe waxa la rabaa sida aad wax u ogtahay eed u aragtay inay dantiisu ku jirto si dacabnimo inaad ugu taliso oo waxba ka qarinin laana marka waa gish ومن غشنا فليس منا waxaad ogtahay dad walaalka ka qariso baabu nasiixana aad joogto waad qishtay waay waad khayaantay khayaanaduna dabeecadda muslimiinta maaha marka waa waajib muslimiintu ay isku leeyihiin xadiidkii jariir bin cabdillahi albajali radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu yidhi nebigu sal alla lay wasalam markuu beecada ila galayay beecada hesh yacni wax weeyaan heshiiskii ballantii waxyaaluhu ballanta igula galay waxaa muslim kasta inaanu naseexeeyo marka qadayaadka beecada uu nabigu kula gelayay saxaabadan arrimaha waaweyn bay ahayd inay weyn tahay ka gar marka ilaa xadiidkii tamimin iddaari fi saxiix muslim addiinu nasiixa la yidhaahdaba diintii oo dhan ba waxaaba laga dhigay inay nasiixad inay nasiixad tahay baa diintii oo dhan asaas looga dhigay macna ayib waidaa catasa faxamid allaha fashamidhu waxay ku tusi ruuxu markuu hindhiso inay mashruuc tahay inuu yidhaahdo alxamdu lilah inay mustaxab tahayna culimmadu way isla ogol yihiin ayib oo amar buu nabigu ku bixiyey sal ly wasalam xaadiista abu daawud iyo keyrkiis soo saareen min xadiid abi hurayra ida catasa axadukum falyaqul alxamdu lilahi calaa kulli xaal midkiin markuu hindhiso ha yidhaahdo alxamdu lilahi calaa kulli xaal riwaayaadka qaarna ama xadiista qaarkoodna alxamdu lilah wuu ku gaabsan karaa alxamdu lilahi calaa kulli xaal hadduu ku darano alxamdu lilah saas waa banaanta macna walyaqul lahu akuuhu aw saaxibuhu yarxamuka allah waa inoo soo socda ha markuu alxamdu lilah yidhaahdo maxaa loogu jawaabi doonaa isaguse muxuu dadka ugu jawaabi doonaa oo ku celin doonaa xadiiskeedu waa inoo imaan doonaa ayib marka inuu markuu alxamdu lilah yidhaahdo ha loo duceeyaa la yidhi fashammithu ah, amarku wuxuu faa'iideynayaa wujuubbu asalkiisu faa'iideeya daahiriyadana sidaa ku tegay iyo maalikiyada qaarkood oo waxay leeyihiin haddii ruuxu uu hundhiso muslimka ah alxamdu lilaahina uu yidhaahdo ruuxa maqlayaaye inuu u duceeyo oo yarxamukallah uu yidhahda waa waajib bay leeyihiin hadduu ka tagana waa dambaabaya aatim waay sidaasay odhanayaan waxaana laga qaadanayaa xadiidka uu soo saaray alimaamu lbukhaari ou rasuulku yuri sal ly waslam ina allaha yuxibu alcuqaasa wa yakrahu allah wuxuu jecel yahay hindhisada hamhaamsigana waa necab yahay faidaa caqasa axadukum faxamida allah midkiin hadduu hindhiso oo uu alla mahadiyo kaana xaqan cala kulli muslim an yaquula yarxamuka allah waxaa xaq ku ah ruux kastoo muslima korkiisa ruuxaa hindhisay alla mahadiyey inuu yarxamuka ku yidhahdo xaq bay ku tahay kaana xaqan calaa kulli muslim wujuub bay faa'idaynaysaa marka daahirkiisa waxaa laga faa'iidaysan inay waajib tahay ruuxuu hindhisay oo alla mahadiyey in la yidhaahdo yarxamuka allah daahirkii xadiidkani macnahaasuu faa'iidaynayaa ayib waxaa kaloo xadiidka mafhuumkiisa laga faa'iidaysanayaa ruuxu hadduusan alla mahadinin markuu hindhiso inuusan mudnayn in loo duceeyo marka uu mudanayo waa markii uu alxamdulilah yidhaah ayib hadduu alxamdulilah dhihi waayo ma mudna in loo duceeyo markaa oo nabiga sal alla alay slam agtiisa nin baa ku hindhisay markaasuu alxamdulilah yidhi yarxamuka allah buudi mid kalea agtiisa ku hindhisay alxamdulillah muusan nabiguna waa isaga aamusa markaasuu rasuulku yidhi hebel baa hindhisood u ducaysee anigana maxaad igu ducayn wey wuxuu ku yidhi hebel ilaahay buu mahadiyey adiguna ilahay maada mahadin jawaab iska xogdu bal waxaa ku sugan fi saxiixi muslim xadiidi abi muusa inuu nabigu yidhi sal alay wasalam idaa catasa axadukum faxamid allaha fashamituuhu ruuxu markuu hindhiso alla mahadiyo u duceeyo فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه حدوصا إلهي ما هذين هود عيننا الحمد لله إذا هدو كتو إذن كنا هود عيننا شبك ده حديث كما تنفهم كلا فهمي حديث بصريح كواه والنسك وعبسي معنا وإذا مريض فعده مركو حنون صدباق أيضنا إني واجب تهي بعض أهل العلم باكو تهي جمهورتو سوحي قواه وعلمات بضن كودن inay mustaxab tahay <clears throat> bal imaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu soo guurinayaa ruuxa xanuunsanaya in la booqdaayo inay mustaxab tahay waa ijmaakii xanuunsanaya uu u baahan yahay iyagu inay booqdaani oo uusan ka maarmin qoladaasi waa waajib laanna mariidka xanaanayntiisa iyo gacan ku-hayntiisii waa waajib waay dadka ay kuwaasi ku xidhan tahay marka booqashadoodii la joogidooda waa waajib dadka kalaa laga hadlaya ma mustaxabba mise waajib bay ku tahay inay booqdaan macnaha ayb وإذا مات فأتبعه أما فاتبعه الراع أضوح لنتنا جنازتي سكت عيبقل السنة ويانا وإجماع بيليهين علماء قاركوت إن لقى قيبقل إنه مستحب صحيح إنه واجب أحيان وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري انظروا فيريا الى من عد حقي هو اسقب اسفل من هوسيا منكم حقين عد اذن كهوسيسا فيريا انظروا فيريا الى من هو عده الى من عده هو اسقوا اسفل اسفل midka hooseeya minkum idinka idinka hooseeya xagga abuurka iyo adduunyada waxa haysataba ka hooseeya kaas fiiriyo kaas wax ku wax ku qiyaaso wala tanzuruha fiirinina ila man id huwa isagoo fawqakum korkiina fil khalqi wad dunya abuurka iyo adduunyada cid ka koreysa waxa ku beeganino ha ku jaangoosamin kaa ka hooseeya kaa kaa hooseeya laakiin fiiri fa huwa kaas oo nadarka fiirada noocaasa ayaa ajdaru u xaqnimo badan oo ku habbooni badan allaa tasdaruu inaydaan xaqirin nicmat allahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina idinku nicmeeyey taasaa u dhowaasho badan oo ku habooni badan oo ku xaqnimo badan nicmo alla idin siiyey inaydaan yasin oo xaqirin oo idaan daraabin macna muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray lafdigan hadda inoo yaalla muslim baa soo saaray amaa lafdiga isku waafaqeen bukhaari muslim soo saaridiisu waxa weeye idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali waalkhalqi a ah, midkiin markuu fiiriyo cid siyaado laga siiyey oo laga fadilay xagga abuurka iyo adduunyadaba ilaahay uu kaga ka fadilay oo kaga fadilay kaa markaad fiiriso falyandur ilaa man huwa asfala minhu ha fiiriyo haddana bal cidda ka hoosaysa miman fudila calayhi yacni waxa weeyaan kan kore markaad fiiriso waxoogaa ku cajabiyo ood istiraahdo wallaahi kan waxa la siiyey in lagu siiyaa fiicnayd haa maxaa adiga sidan lagu yeeli waayo maxaa xoolahan laguu siin waayo maxaa cilmigan laguu siin waayo maxaa quruxdan laguu siin waayo maxaa maxaa maxaa markay nafta ku dhahdo ku kaa hooseeya haddana fiiri abuurkii kaaga hooseeya adduunyadii kaaga hooseeya waxaad haysatay kaaga hooseeya cilmigii kaaga hooseeya markaad fiiriso midkan kaa hooseeya khalaas waad qanci sooma oo ilaahay hadduusan kanba kaa dhigin alxamdulilah sooma addoonka waxyaalaha ilaahay nicmadiisa ku qanciya waxaa ka mid a intay dooniba ha dhannaatee adiga mar walba dad baa kaa liita mid dad baa kaa liita haddaad caydh tahay kuwa waxaa jira caydna ah naafana ah sooma haddaad naafo tahay naafanimadii kuwa kaasii daran baa jira wahaakada khalqiga ilaahay tabaaraka watacaala abuurkiisiiyo ibni aadamku mar walba waxaad sheeganaysa kuwa kaasii daran baa jira adiga marka kuwa kaa korray ha fiirinina waxaad wax ku beegataay ood ku qiyaasataa kuwa kaa hooseeya kaa kaa hooseeya markaad fiiriso haddi alxamdulilah ilaahaygaba halkaa aana dhiginba alxamdulilah ilah waad macsanta lixdaydi lixaadba haddaad siisay alxamdulilah sooma ha saasuu yaa midbaa wuxuu ka sheeganaya gabdhaa laygu ibtiday gabdho meesha wiil sugahay gabdho umbaaba laygu imtixaanay sheekh war gabdhuhu waa nicmo wey alxamdulilah way soo mid baan gabadh baad sheegaysaa xataa ilmo niskiina la siininba ilmo kala dhiman xataa lama siino warkasoo alxamdulilah ma marka ka kaa hoosay fiiri way mar walba haddaad dadka kaa koreeyo oo wax ku beegato waad wareeri laanna mar walba kuwaa kaasii koreeya sooma mar walba kuwaa qanci maysid nicmo ilaahayna arki maysid mar walbana waad sii hanqaltaagiyo waa lagaa sii koreeyaa oo waxunbaad sii higsanaysaa oo ma ma dhargeysa nicmadii ilaahayna waad yasiyo wada xaqiri marka nabigu sal alay wasalam macnahaasuu inagu irshaadinaya macnaha وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال وحول سألت وحا ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحا ويدي عن البر وناقة والإثم يدنبك biriga iyo ismiga ayaa wxyaa lagu gartaa faqaala nabigu wuxuu yidhi sal lla ly wasalam albiru wanaaggu xusnu lkhuluqi akhlaaq wanaagga waay wanaag haddaad maqasho waa akhlaaq wanaag waalismu dembiguna maa xaaka waa wixii xoqo waay waa wixii ku noqnoqda fii sadrika laabtaada oo wakrihta aad kahato an yatalica inay daalacdaan calayhi korkiisa annaasu dadku inay daalacdaan yani dadku inay daalacdaan maxaa laga dadku inay kugu arkaan adoo samaynaya ama ku dhex jira akhrajahu muslim baa wariy yacni shaygu inuu biri yahay oo wanaag yahay oo khayr yahay waxaa lagu gartaa waa wanaag waa waa akhlaaq wanaagsan qalbigaaguna waa ku degayaa mutma'anna ilayhi nafs wa sakana ilayhi qalbu wixii qalbigu ku xasilo oo naftu ku degto kaasaa biriga la yidhahda biri iyo wanaag oo dhanna wuxuu isugu yimaadaa xusnun khuluq buu isugu yimaadaa dhaqan wanaag iyo akhlaaq wanaag ismina waxaa la yidhaahdaa shayga qalbigaagu ku degi waayo oo samayntiisa iyo ka tegitaankiisa qalbigu uu ku noqnoqdo ma samaysaa ma iska daysaa ma samaysaa ma iska daysaa ayib lannu ma samaysaana naftii waa ku qancilaale ma ka tagtaana naftii waa yeelilada waa lagu soo celinaya isla markaa haddana samayntiisu waad yaro dhibsanaysaayo inaad la dhuumato mooye dadku inay kugu arkaan ma rabto kaasi dembi way isaga carar laano maadaama lagu yiri biriga iyo wanaaggu waa wixii naftaadu ku xasisho maxaa laga wadaa waa wixii xalaalnimadiisu kuu cabahay wa shaki uu sakaaga jiro waa ama wixii kuu caddaan waayo oo naftaadu ay ku noqnoqoto sida wanaagsani ee dadaalku ku jira ixtiyaadka isaga tag wuxuu la mid noqonayaa marka waa nusuusta ixtiyaadka loo dalishado dac ma yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka Ah, wax marba hadduu shaki kaa galo ood hubi weydo xalaashiisa banaanidiisa marba haddaad hubi weydo isaga tag mid cad ood hubto raadi ah, marka waxa weeyaan waa ixtiyaadka waay leanna ixtiyaadka waxaa la yidhahdaa tagliibu jaanibi alxadri cala alibaaxa la yidhahda laba dhinac baa shaygan isku haysta bannaani iyo ma banaana labadaasaa isku haysta labadaas hadday isku haystaan maxaad samaynay marka لابد أصلا اسمه هيست لابد أصلا اسمه هيست محطة وين مر وادهوبي ويدي وكو عدان واي مركو ويري وشبهات واي سيطك وادم مركو ويري الدم بكو تشيدي صوما حديثك الحلال بين والحرام بين صح وبينهما امور مشتبهات حلال هو استعد هي حرامتنا واستعد لكن waxa u dhaxeeya waxyaalo isu eg eg oo xalaashana dhinac uga eg xaraamtana dhinac uga eg la ya'lamuhunna kathiirun min an-nas in badanoo dadka ka midana ayna garanaynin oo aqoonin khaasadaa yaqaana laakiin caamadu ma garan karaan wuxuu nabi sal ly faman ittaqa faman faman ittaqa shubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi waxyaalahaas kuu cadaan waaya ee dhinacna xalaasha uga eeg dhinacna xaaraanta ugu eeg ruuxii iska ilaaliya diintiisa iyo cirdigiisaba fayoobi buu u raadiyey diintiisa iyo cirdigiisa waa u nabadgelaya fi ومن وقع في wixii u hubi في u cadaa هو ويعدى iska dhex دخ جيرنا حرامتي بو دخ markaasuu nabigu tusaale ka bixiyey sal alayhi wasallam tanoo kale weeyaano ismigu waa wixii aad hubi weydo inaad iska dhex jiidho wixii marba haddaad hubi weydo cagta istaaj dib uga bax waxaad hubto oo kuu cad ah kasabka tijaarada ganacsiga beeca cunidda cabidda kulabisashada gaadiidka dhigashada kulli manaafacaadkoo dhan waxaad hubto samee waxaadan hubinna ka tag saasuu xadiisku ka hadlaya marka وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده إذا قرت كنتم أرهاتان ثلاثة صدح فلا يتناجى فلا يتناجى يينا كود أما يينا فقن اثنان لبو دون الآخر ككلا la-aanti ama kale sukadiis isagoon ka kale la joogin laba labayayna gooni u faqin oo gooniyayna isula bixin saddex markaad tihin xataa takhtalituu ilaa aad ku dhex darmataan oo dhex gashaan binnaasi dadka ilaa dad kale intaad dhex gashaan saddexdiinnii aad afar noqotaan ama ka badataan oo dadku markaa bato laba markaa waad isla bixi kartaan waa xataa takhtalituu ilaa aad dhex gashaan binnaasi dadka ilaad ku dhex darmataan min ajli sababtu waxa weeye min ajli anna dalika arrinkaas yuxzinuhu walaalka aad ka faqaysaan ayuu murug gelinaya cilada iyo sababtu waxa weeye loo diiday walaalka aad ka faqaysaaneed gooni uga uga baxdeen isaguna goon meesha goonidaa taagan sheekh maagaysan ruuxaasi goonida u taagan ee goonida uga baxdeen ayaa arintaasi murug iyo walbahaar gelinaysa laana ma garanayo masaga loo faqaya markaas dad gooni u soo baxaan gacanta isqabsataan halka istaagtaan oo afka issaartaan isagina keligii meesha taagan yahay shaydaan muxuu ku leeyahay barnaamijkan faqahay ama baadi ku tashanaya sawaba min ajli an dhalika yuhzinuhu faqasi walalkin bu murug gelinaya marka walalkin ha ka murginina way saasuyaa متفق عليه البخاري ومسلم بسو ساري واللفظ lafdiguna يقول buu usugnaaday tanaajiga waa وافق ama كوديدا dadku intay gooni u baxaan inay si hoose iyo maqal hoose u sheekaystaan tayib inay si hoose u sheekaystaan quraanka tilmaamayo dadku si ahaanteedaba waxa ay ku faqayaan hadduu yahay wax banaan way faqi karaan ya ayuha alladina aamanu idha tanajaytum falaa tatanaajaw biاlإثmi wاlcudwaani wamacsiyati الrasuul dembi iyo xadgudub iyo rasuulka caasintiisa ha ku faqina watanaajaw biاlbiri wاtaqwa wixii khayr ah wixii alla ka cabsi ah wixii shareecadu ogosha ku faqa markaasaa sidii loo sii waday waxaa la yidhi inama annajwa min ashayطaan liyaxzuna aladiina aamanuu walaysa bidaarihim shayئa ila biidn اllah faqa dabcan waa kan xadiisku ka hadlaya waay inaad ruux meesha kaga tagtaan oo laba gooni isula baxdaan shayطaankay ka ahaatay muxuu shaytaanku idiin farayaa arrintaa idiin gelinaya liyaxzuna aladiina aamanuu dad walaalaha aad ka tagteen inuu murug geliyuu saasuu shaydaanku doonaya ah, saasuu shaydaanku doonaya marka waxaa la leeyahay ha ka faqina xadiisku marka wuxuu faa'iideyn macnahaasuu faa'iideynaya wuxuu faa'iideynayaa inay xaaraam tahay markii saddex leeyahay mid inta gooni looga baxo labada kale inay gooni u faqaan hadday sidaas doonayaan waa inay dad kale dhex galaan ama dad kale u yimaadaan kii ay ka tageen dad kale kaga dhex tagaan markaa labadoodu gooni isula baxaan waxaa kaloo laga faa'iideystan daahirkiisa hadday dadku saddex ka badan yihiin oy laba ka mida gooni u faqaan labana isaga tagaan okay waay mushkil ma waxa la diidan yahay hal ruux in goonidiisa looga faqo oo laga tago taas la diidan yahay macna tayib waqti walbana ظاهرك حديثك وفايدين الزمن كستا اما السفر هذا اما حضر هذا xilli oo dhan sidaana waxaa ku tagay culimada al-Imam iyo asxaabu Shafi'i iyo jamaahirul ulama ba sidaas qaba saas macna macnaha ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كذلك وحان dhib lahayn hadii aad idan weydiisataan hadii labadii nin rabin aad gooni isula faqdaan walaalkii aad ka faqayseen haddaad gooni aad idan weydiisataan oo tidhaahdaan ma noo ogoshahay oo isagu markaa uu idin idmo ayadana dhib male saas macna طيب وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا يقيم ما استاتيو arrajulu ninku arrajula ninka kale ma istaajiyo min majlisihi meeshuu fadhiye kama istaajiyo waa khabar laakiin waa bimacna nahyi waay yuusan ka istaajini waay uma kadibna yejlisu uu fadhiisanayo fiihi meeshii uu ka kiciyey uu fadhiisanayo walaakin tafasaxuu laakiin ha walaakin tafasaxuu tafasaxuu watawasacuu waa isku macno walaakin tafasaxuu isu isu isu isu banneeya وتوسعوا اسو واسعيه بمعنى kala durka oo intii aad meesha ruuxa uga kici lahaydeen ha uga kicine meeshiina idinkoo fadhiya isu waasiciya oo kala durka oo meel u baneeya meeshii ruuxu fadhiisan lahaa u baneeya way macna ayib muttafaqun caleyh bukhari muslim baa wariy xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqday oo laga faa'iidaysanayaa nahyiga daahirkiisa inay xaaraam tahay ruux meel fadhiyo kaaga soo horeeyay intaad dul timaado inaad ka kacsato kadibna adigu aad fadhiisato ayib laakiin waxaa la ogol yahay in laysku durdurko oo laysu banneeyo iyadoo ninna la kicinin ah, gacal isma cidhiiriyo in markaa laysku durdurko ruuxii meel loo banneeya taasay shareecadu gasho saas way macana marka ظاهر كنهيغو وحو فائدينيا تحريم بو فائدينيا waana sida laga fahmayo way macna waxaan soo galaya ruuxan aad kicinayso eed meesha ka kicinayso maadaama uu kaaga soo horreeyey soo horeynta uu kaaga soo horreeyey ayuu meesha ku yeelanaya intifaaceeda waxyaalaha dadka ka dhaxeeya oo dhanna sidaasaa lagu yeeshaa masaajidka oo kale muxuu ahaa meelaha caamka oo kale ruuxu imaanshaha uu kaa hor yimid buu meesha ku yeelanaya warba hadduu kaa horyimo adoo gadaal ka yimid iiga kac ma soconayso xataa madaxweynen ahow xataa wasiir ahow xaq ma mali dadka inaad meeshooda ka kacsato war meel iga yara durdurko bal meesha meel iiga banneeya dhe kaca inta la dhihi maya lamaanka bal ruuxa sidaa jecel oo dadku inay u istaagaan oo meesha looga kaco oo muxuu ahaayey waa halis halis waa man habba an yatamassala lahu an-nasu fi hadith nabi hadith muawiya ha man habba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu min an-nar ha ruuxa jecel inay dadku isu taagtaagaan oo markuu soo galo waa loo kaco oo haddaan loo kicin wuuba xanaaqiba war maxaad la xanaaqi maxaa laygu istaago ay buu inay dadku u istaagaan nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam naarta meeshuu ka geli lahaa hasii diyaarsado naartiisu meel bay taala taas way macna laana addoommadu inay adiga ku istaagaan ma ahe ilaahi ba tabaaraka wa taala weyneynta iskale adigu adoon baad fasma hadduusan isagu dalbanin ma loo istaagi karaa weynayn waa sala khilaafiya qadarin ahaan ixtiraam ahaan ma loo istaagi karaa oo masala khilaafiya cinda السلف oo qarno waxay yidhahdaan maya qaarna waxay dhihi jireen haddii ay taqdiir iyo ixtiraam iyo qadarini ay tahay bacd alaxaadiis baa jirta oo markaa way ruqsayn jireen cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhu wa waxaa ka sugan kama fii saxiixi muslim inuu ciddii majliska uga kacdo meeshuu fadhiya xataa uga istaaga muusan fadhiisan jirin saas maana saxiix muslim taasay ku suganta idaa qaama lahu rajulu min majlisi lam yajlisu markuu soo galo haddii nin uu meesha uga kaco maba uusan fadhiisan karin muusan fadhiisan jirin meel kale u raadsan jiray ninkii ama uu ku noqonay ama ku kala barsi isagay jirtaa macna ayib kaliya waxaa la ogol yahay hal xaalay xadiisku soo reebtay halkaa xaalo waxa weeye ruuxa meesha isagoo u soo horreeyey haddii intuu ka kacay dan ama waysadu ama musqul ama dan dhow uu aaday kadibna uu soo noqday intuu maqnaana meeshiisa aad sii fadhiisatay wuu kaa kicin karaa markaa isaga xaqu leh waxaana laga qaadanayaa xadiidka fii saxiixi muslim nabigu uri sal lla alay slam man qaama min majlisihi uma rajaca ilayhi fahuwa axaqu bihi ruuxii meeshuu fadhiye ka kaca haddana usoo soo noqdoo meeshii ku soo noqda isagaa cid walba uga xaq leh laakiin waxay leeyiin culimmadu waa kicitaanka yasiirka ah dan yar oon fogeyn yuu aaday waa soo musqulaysanayey soo weysaysanayey dan yar buu aaday kadibna waa soo noqday ayib muttafaqun caleyhi bukhari muslim baa soo saaray وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. يعني اسكولده اسكولده iyo goobaha waxbarashada waxa arkaysa ee caruurta waxa lagu tarbiyeeyaa inay macalinka u soo taagaan oo ooy hermasterka iyo principalka u istaagaan oo marti markay u timaado istaagaan tarbiya a way waxaas tarbiya xun waay tarbiya fiican ma istaagiddaa in dadka loo is istaagay ilmaha la barayahay tarbiya saxsan ma meeshooda iyagoo fadhiya ilmuhu wixii salaan iyo salaanka qaadida iyo ixtiraam iyo in la baro mooye laakiin macalin u istaaga sax maa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري إذا قرتي أكل أعنا أحدكم مسكين طعاما عنتو فلا فلا يمسح يوصا مسح يده كعنتي سيوصا مسح ويوصا ترد آه. يعني وحويان waxyaalihii shukumaankii iyo maryihii iyo tishigii iyo waxyaalihii lagu tirtiri jiray gacanta ha ku masixin gacanta ha tirtirin xataa yalcaqaha ilaa uu muxuu ah leefleefo ow ama se yulciqahaa ama uu leefleefsiiyo muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saaray gacanta markaad ku cuntayso ilaa wixii ku soo haray iyo cuntadii saarsaarnayd iyo ama adigu aad ka leefleefto ama cid kaleeta aad leefleefsiiso gacanta hana dhaqin hana tirtirin saas way macanaha hana dhaqin hana tirtirin yalcaqahaa waxa weeye markaad adigu leefayso waay oo gacantii wixii kusoo hadhay adigu aad ka leefayso waay yulciqahaana waxa weeye waa markaad cid kale leefsiinayso waay ilmahaaga xaaskaaga reerkaaga wahaakada cid kaleeto haddaad leefsiinayso yulciqaha marka waxaa la diidan yahay wixii kusoo hadhay gacanta in ama dhaqitaanka la raaciyo ama marada lagu tiro ama saasaa la diidan waxaa la rabaa inaad cunto in la intifacsada la doonay leesh laana waxa nabigu waa cileeyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku cileeyay cuntadaada aad cunayso baraka ku jirto barakadiina garan maysid meeshay kaga jirto waxaad dhici karta midda dhulka ku dhacday inay barakadii raacday saas daraaddeed ha ka tegine midda dhulka ku dhacday intaad nadiifiso cun wixii gaari ka tirtir cun waxaa dhici karta midda saxanka ku hadhay ee meesha aad kaga kacaysaan inayba barakadii ku hadho ayadana ha ka tegi midda gacantaada ku taalle ee doonayso inaad tirtirto ama aada masaxdo ama aada dhaqdo yaa laga yaaba barakadii inay la socoto sidaas daraaddeed barakadu yayna ku seegine meel kasta cuntada gashaayo raadiyo xabadaha kaga tegi markaasaad barakadii heshay haddii kale barakadu inay ku seegtaa dhici karta ila shay walba barakada muhiima fi sahih muslim bay ku sugan yahay xadiidka dhahaya nabigu sal alayhi wasallam amara bilacqi al-asabi' nabigu wuxuu amray gacmaha in la leefleefo wuxuuna nebigu yiri inakum laa tadruuna fi ayi acaamikum al ma ogidin cuntadiina midka barakadu ku jirto saas daraaddeed gacanta muxuu ahaay cuntada ku hadhay barakadii inay ku jirtaa dhici kartee muxuu ahaay ka faa'iideysan tayib riwaayo kale muslim waxay leedahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam idaa waqa'a luqmatu axadikum midkiin luqmadiisu markay dhacdo dhulka kaga dhacdo falyumit ma kana biha min adan ah wixii dib ee gaadhay ha ka tiro wixii xumaan ee gaaray cuntada ka tir ka baabi wal ha cuno walaa yad'aha lishayaan shaytan yusan uga tagi shaytan ha isku cayilinin cuntana isku siin markaad daadaadisood firfidhisood meesha kaga tagto ninkii odayga habaa ka dhargaya markuu ka dhargana meel fog ba aadi maayo adigu buu ku jeesan marka cadowgaaga isku cayilin sooma shaydaan ha uga tagin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wala yamassa yadahu bilmindiil gacantaada ha taabsiinin mindiilka mindiilka waxaa la yidhaahdaa shukumaanka shirka markaad qabaysato la isaga masaxana waa la yiraahdaa kan gacanta aan ku tirtiranana waa la yiraahdaa oo marka la cunteeyo gacanta la isaga inkaji حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي كانت كانت البركة cuntadaas meeshay barakadu ku jirto ma taqaanide muxuu ahaayey cuntada daadatayna ha ka tegin midda gacantaada ku hadhayna muxuu ahaay ha ka tegin taxeerada ku hadhayna ha ka tegin saas macna وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري ليسلم السلام الصغير cala alkabiiri mid ka weyn korkiisa ha salaamo nin weyniyo ruux weyniyo ruux yar baa iska hor yimid ama kulmay koodee baa salaanta bilaabay ka yari ha bilaabo midka da-da yar salaanta ha bilaabo ka weyn ha ku bilaabo ayib walmaaru midka marayee socda ha salaamo cala alqaacidi midka fadhiya ha salaamo adigu jid baadaysa waad socotaa ruuxna meeshuu fadhiyaa midka socda ayaa la rabaa inuu salaanta bilaabo assalaamu calaykum ka fadhiyana uu ka qaado walqaliilu tirada yari ha salaanto cala alkaiiri tirada badan korkeeda ha salaanto dadka yaree tirada yar ayaa salaanta bilowgeeda iska lahoo dadka badan ku bilaabaya ayib muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wa fii riwaayatin oo limuslim u waxay leedahay waraakibu midka gaadiidka saarani ha salaado cala almaashii midka lugaynaya lugta ku socda adigoo gaadiid saaran ruux lugaynaya haddaad kulantaanna adiga gaadiidka saaran baa la rabaa inaad salaanta ku bilow ayib بخاري مسلم اسيده كلا وحي سو صار اللفظ كلو لا يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وحي كتوسي زمركه حديث كانه سو مرنيو muxuu ahaaye muslimka xuquuqda isku leeyihin inay isa salaamaan seebaa salaanta loo kale leeyahay markii la kulmo waay saas macana marka ka yar yaa salaanta bilaabaya tartiibkaa in la ilaaliyana waa sida mustaxabka fiican haddii se tartiibkaa laga baxo oo odaygiiba uu salaanta ku bilaabo kii yaraa oo kii muxuu ahaaye fadhiyey kii socday uu kii fadhiyey ku bilaabo oo tiradii badnayd ay salaamta ku bilowdo tii yarayd oo kii lugaynahaya kii gaadiidka saarnaa uu ku bilaabo oo la dabagediyo culimmadu waxay leeyihiin salaantu waa asaxaysa laakiin waxaa laga tegay sidii fadliga badnayd sidii fadliga badnayd ficnayd unbaa la khilaafaye laakiin salaantu waa asaxaysaa waa sax wey macna saasay leeyihin ayib tartiibkaasi marka cinda aljumhuur istixbaab weeye haddii la cagsiyana khilaafu lafdal uweyn mooye waa jaa bay leeyihin macna طيب وعلي رضي الله عنه قال وعن علي رضي الله عنه قال ليش فين نقول وعن علي سوى آه. طيب وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمدو علوين بيشيغان markay leeyihiin xogaa waxay raadiyaan maxaa loo yiri ka yar ka weyn ha salaam waxa ku jira meesha xikmadda ku jirta maxay tahay xogaa adigu xika mustanbata ah iyagu culimmadu ay la soo baxeen oo fahamkooda kula soo baxeen wax mansuusa ma jiro waxay leeyihin maalan ka yarkoo kale wuxuu u salaamayaa tawaaducan ah, yani hoos buu isu dhigayaa midda labaad ka weyn iyo ka yar hadday kulmaan ka yar baa ixtiraamka lagu leeyahay ah, ka weynna inuu ka yar u naxariistaa lagu leeyahay baabku mar hadduu baabulixtiraam yahay marka waa in salaanta ka yari bilaabo ruuxa duqa ka da'weyn uu ku bilaabo waa laysa minna man lam yuwaqir kabiirana wayarxam sagiirana ka kaa yarna waxaa la rabaa inaad il naxariiseed ku fiiriso ka kaa weynna waxaa la rabaa inaad ku fiiriso il qadarin iyo ixtiraam inaad ku fiiriso ayib ka socdo ka fadhiyaha salaamana waxay leeyihin xikmadda ku jirta waxa waaye ruuxa socdaayo kor buu ka yimi ruux dad guri la u soo galay oo kale uu ka dhigay dee guri haddaad soo gasho dad fadhiyo aada u timaadana dee adaa lagaa rabaa inaad dadka salaamto sida qur-aankuba tilmaamayba guryaha haddaad galaysaan salaama soo lama dhih fii suurati nuur saas weyaan wahaakada xikam noocaasoo kale abay culimmadu ayay sheegayaan laakiin wax mansuusa meehe waa un istinbaat وعن علي رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري يجزئ وحا قدية عن الجماعة كوحدة وذا جرته إذا قرت مروا أي صومران أن يسلم إنو سلامه أحدهم متكود إنو سلاما كقديس ضدنا وذا صعوده وذا جره متكود هدو سلامه intii kale inay salaamaan laazim kuma ahee kaa salaamtiisaa ka gudaysa iyaga hal ruux baa u salaamay wayna wada socdaan ayib yujzi waxaa gudaysa cani ljamaacati dadkii wada jiray iyo kooxda idaa goortii maruu ay marayaan dad ay soo maraanoo inay salaamaan la rabo waxaa ka gudaya an yusallima inuu salaamo axaduhum midkood inuu salaamaa ka gudaysa halku mid oo iyaga ka mid a ah hadduu salaamo intii kale waa ka dhacaysa wa yujzi u waxaa gudaya can jamaacadii la salaamayna koox iyagoo abaa la wada salaamay wayna badan yihin kuwaana waxa xaggooda ka gudaya an yarudda inuu radiyo axaduhum midkood inuu salaamta qaado oo radiyaa kaga filan oo ka gudaysa idinkoo sidan u fadhiyo kooxana haddii inta la yimaado layni salaamo hal ruuxu calaykum asalaam uu dhaho intii nin kale isagaa salaamtiisa idinka guday wa rawaxa wariye axmedu axmed baa wariye walbayhaqiyu sanadka xadiidka waxaa ku jira in la yidhahdo saciid ibnu khaalidin alkhusaaci oo daciif ah saas daraaddeed baa imaam daara qutni wuxuu yidhi xadiidku hayru haabit ma sugna buu mundiri baa sidoo kale ninkaa daciifka xadiidka ku cileeyey لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله استظهر تحسين الحديث بشواهده سقوحا حقاء أؤي شيء حديثه شواهد بليه حديث كلا أمر قاسي كعس ومد والبقوني دي سضعف أبجره لكن إسحوتين يسوي وإسحوتين كرتا حسن لغيره ومركا قارسين يا الشيخ الألباني عليه رحمة الله وحن فائدين يا حديثه وحن فائدين يا dadku haday wada jiraan oo wada socdaan midkoodna uu salaamo salaanta uu gudbiyo intii kale inay iyaguna salaamaan laasim kuma ah laanna kifaaya ahayd isagaa kaga filan sidaana waxaa qaba culimmada badankood waxaa la mid a ah haddii la salaamo oo salaantii la rabay inay radiyaan mid iyaga ka mida uu radiyo ayadana way ku filan tahay inay wada radiyaan laazim ma aha sidaana sidoo kaleeta jumhuurtaa qabta wa canhu radi allahu canhu qaala wuxuu yihi وعنه ماشاسي واحد مدى عن علي انه ساسما وعنه عن ابي هريره وعنه عن ابي هريره وعنه ضميرك فين قرئ وعن ابي هريره ميدن قرئ حدو سدا قرئ هو صحيح وعنه ابو هريره انه قرئ laakiin daahirka hadda sidaa markay tahay canhu saxaabigii ugu dambeeyey xadiidka ugu dambeeyey lahaa inay u noqotay ahay wa canhu can abi hurayra waay ah, abu hurayra waxaa laga weri radiallahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lla slam rsulku wuxuu yidhi laa tabda'uu ha bilaabina alyahuuda yahuuda iyo nasaara toona bisalaami salaanta ha ku bilaabina assalaamu calaykum ta ha ku bilaabina waidaa goortii laqiitumuuhum aada la kulantaan fii ariiqin jid aad kula kulantaan fandaruuhu u dhibaato geliya ilaa adiyaqihi jidka midkiisa cidhiidhiga badan ka cidhiidhiga badan u dhibaato geliya iyagu kaa hamaran ka idinku mara akhrajahu muslim baa soo saaray xadiiska waynu soo marnay soo marnay meelaan fogeyn baynu ku soo marnay ayib kitaab uljihaad baan kusoo marnay waxaa laga faa'idaysanayaa xadiidka inaynan bannaanayn gaalka in aada salaanta ku bilowdo gaalkaasi ama xarbi ha noqdo ama dhimmi ha noqdo ama mucaahad ha noqdo noocu dooni ha noqdo salaam kuma bilaabi karta xadiisku tilmaamay waana sida ay culimada badankood qabaan tayib badankood waxay qabaan inaysan banaanayn culimada shaaficiyada qaar ka midna waxay leeyihiin waa karaahiyo laakiin bacdu ahli ilmi waa waxay leeyihiin haddii salaanta uu ku salaamay aynan habaar ahayn oo hubto waxaan u jeedaa haddii muxuu ahaayey aada aad aad aad rabto inaad salaanto way kuu banaan tahay assalaamu calaykum waad ku bilaabi kartaa bacdu erin cilmi baa qaba laakiin waa khilaafu daahir alxadiis xadiiska daahirkiisay khilaafsan tahay laakiin waa masle khilaafiya xadiiska daahirkiisu wuxuu rajaxayaa inaysan banaanaynoo laa tabda tabda'u nahyigu wuxuu faa'iideynayaa taxriim ayib taxriim buu faa'iideynaya salaanta laga hadlayo leeyahay ha ku bilaabinana horay baan uga soo hadallayoo waa salaamta sharciga ah waa salaamta sharciga ah الشرعي والسلام calaykum تعالى laakiin salaanta kaleete iska curfiga ahee eh dadku markay isu yimaadaan ay isa salaamaan taa iyada ah lagama hadlayo culimo badan baa waxay leeyihin middaasi muxuu ahaayey dhib ma leh luqadaha kale salaamaha kale qaababka kale laysu salaama ama assalaamu calaykum way wax laga hadlayo lianna assalaamu calaykum salaan keliya ma ahee waxaa ku jirta duca ku jirta ducadaana ma mudna assalaamu calaykum macnaha waxa weeyaan nabad korkaaga ha ahaato adduun iyo aakharaba korkaaga nabadi ha ahaato salaantaa marka ma laha salaantaa waxaa iska le ruuxa iimaan kale keliya saas daraaddeed ayagu waxay leeyihiin wassalaamu calaa man ittabaca alhudaa baa laleeyahay assalaamu calaa man ittabaca alhudaa hanuunka haddaad raacdaan ood tawxiidka qaadataan ood rumaysaan markaa unbaad salaanta leedihiin waay nabiga waraaqdiisii markuu hiriqla u dirayna saasa iyadana ka muuqata ah, min muxamedin min abd rasuuli illah ilaa hiriqla cadiimi ruum ah, salaamun calaa man itabaca alhuda saasuu nabigu uri sal alay slam salaamu calaykum ma dhihin salaamu calaykum ma dhihin salaamu calaykum marka la dhihi maayo laakiin haddaad dhahdo iska warran dhib male ah siyaasa maxaa lagu bariyay iska dhig luqadii kaleed adigu ku salaamaysaa warku jirta taa lafteeda culimada qaarkood ku dhagay waxay leeyihiin inay dani kugu qabata mooyaan ha ku bilaabin siduusan u dareemin nooc tawadud ah, ah tawadud macnaa isjeclaysiin iyo isku dhadhajin iyo si uusan u dareemin ha ku bilaabin bay xataa qaarkood ka doodahayaan xataa salaamaha kale iska curbiga iska caadiga laakiin taa iyada wax mancinaya ma jiro marka la leeyahay gaalada salaanta ha ku bilaabina waxaa laga wadaa markay gaalo keligooda yihiin laakiin haddii meesha gaaliyo muslim isku dhex jira yihiin meel baa la wada fadhiyaa meel baa la wada joogaa gaaladii iyo islaamkii waa isku dhex jira waa salaami karta waa salaami karta marka adoo u qastaya marka muslimiinta u qastaya ah, si guud bad assalamu alaykum wa barakaatuh waxa laga faa'iideysanayaa silada iyada xadiidka usaamatu ibn zayd fi sahihayn wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo maray ala majlisin fihi akhlaaq min almuslimiina walmushrikiina abadat alawthan walyahud nabigu wuxuu soo maray dad fadhi wada fadhiya oo isku dhex jira muslimiin iyo mushrikiintii sanamyada caabudi jiray iyo yahuud bay isugu dhex jiraan فسلم عليهم مركز النبي النبي صلى الله عليه وسلم مجلس كي وفدي لو فدي السلام عليكم بكير marka gaaladu markay goonidooda yihiin baan la salaami karin laakiin markay muslimiinta ku dhex jiraan majlis la wada fadhiyo golo la wada joogo shir la wada haysto assalaamu calaykum waad dhihi karta in badan bayna dhacdaa marka taasi dhib male iyada ayib mushkilo male waad salaami karaysa haddii uu ku salaamo xadiidkani muusan ka hadlin hadduu ku salaamo salaamta waa laga qaadi karaa xadiistu waxay faa'iideynaysaa hadday ku salaamaan wa calaykum baad uga jawaabaysaa akaru lculamaana sidaasay qabaan oo waxay leeyihin wa calaykum ugama badin kartid waxayna ku timi saan horeyba usoo tilmaanay nebiga sal alay waslam intay u yimaadaan yahuuddu bay rasuulka waxay u qarin jireen assaamu calayka assaamu assaamu iyo assalaamu way isu yar egyihin ma marka assaamu way u qarin jireen saamkana waxa waa geerida Ah, geeri korkaaga ahaato waa habaar sooma marka nabigu sal alay wasalam waa ku baraarugay caaisho meesha joogtay baa iyada lafteeda ku baraarugtay markaasaa waxay tidhi calaykum assaamu wallacna ah, korkiina geeri iyo lacnadino ha ahaata bay tiri markaasuu nabigu caaisha ukaaday ah, caaisha ukaaday ilaahay rifqiguu jecel yahay afxumada iyo tafaxushkana alla ma jecla markaasay ti rasuul ilaahi oo nimanku waxay dhaheen samada maqlin oo maxay dhaheen assalaamu calayka ku dhaw waa ku abaareen anigu waxaan ugu jawaabay samada maqlin buu ku yiri wa calaykum baranuna ku yiri wa calaykum macnaheedu maxay tahay idinkana korkiina ha ahaato waa bimacnaa idinkuna korkiina ha ahaato anna waan dhiman idinkuna waad dhimanaysaa sooma ma cid baan dhimanayn ruuxaad ku tidhaahdo dhimo miyaad habaarta ruuxaad dhimo ku tidhaahdo maadan habaarin ilaana wuu dhiman doonaa un sooma dhimo adiguna unbuu ku dhihi way naga dhexaysaa waa intaa laakiin wa calaykum assalaam in la yidhahdo salaamta loo raaciyaa la diiday taasi macna laakiin alaykum wala dhikra طيب وعنه رضي الله عنه أبو هريرة وحلقه ورين قال إنه يري إذا قرت عطس أوهن بسو أحدكم متكين فليقل هل يلاهد الحمد لله وليقل هل يلاهد له إسقى akuuhu walaalkii ha ku yidhaahdo yarxamuka allah allah kuu naxariisto walaalkiisa maqlayana sia ugu duceeyo waa falyushammithu somayna soo mar yushammithu tafsiirkeedu waxa waaye waliyaqul lahu yarxamuka allahu da waa duco lagaga farxinayo waliyaqul lahu ku dhaho akuuhu walaalkii yarxamuka allah ha ku yidhaahdo faidaa goortii qaala uu yidhahda low isaga yarxamuka allah allaha kuu naxariisto markuu lagu yidhaahdo oo walaalkiisaa ugu duceeyo falyaqul ha dhaho lahu isaga walaalkiisa saa ugu duceeyey lahu isagaa saa ugu duceeyey isaguna ha ku dhaho yahdiikum ullah allaha idin hanuuniyo wa yuslixu ha hagaajiyo baalakum xaalkiinni iyo arrinkiinni allaha idin hanuuniyo arrimihiinnana allah ha hagaajiyo akhrajahu lbukhaari baa weli marka waa duca waa lasu ducaynay lasu ducaynay ayib marka muxuu ahaayay isagu alluu mahadin waa loo ducayn isaguna waa ducaynaya kullu dalika wa mustahab ruuxu hadduu isagoo salaada ku jira isagoo salaada ku jira hadduu hindhiso alxamdulilah ma dhahaya jawaabtu ahaa salaada dhexdeeda haddaad ku hindhiso alxamdulilah waa dhihi laakiin ruuxa salaada kugula jiraayo yarxamuka allah kuma dhihi karo الحمد لله وذكري صلاتنا وذكري صواب صلاه الذكر والله تعالى الحمد لله مركه وذكرك صلاه دخيده iyo kamid لكن يرحمك الله الى ترى ادو صلاه كجيره ما لان عيد الله الله سبحانه بني ادم المخلوق فاس الله اغلين حديث معاويه ايا كتس معاويه الحكم له والملني انك صحابيك وسو صلاه كجيره ايوه الناس ظاهر كون حكمه انه الهي مهدي محايل الصحابه nin ka mid ninka muxuu ahaa yaa yaa muxuu ahay Muawiya laftis nin saxaabadii kamid ah hindhisay markaasuu wuxuu ku yiri raxmukallah salaadii waa ku jira soo salaadii ku jiray raxmukallah markaasaa lasoo soo markuu arkay isagoo la firfirinayo yiri war maxaad iga firinaysaa maxaad iga firinaysaa salaadii ku jira waa Allah hadda markuu salaadii ka baxay buu nabigu u yeeray sallallahu alayhi wasallam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salaada looguma talagelin dikriga ilaahay waxaan ahayn ilaahay dikrigiisa loogu talagalay marka ninkii hindhisay sida saxaabada tacliimtu nabigu bare ka muuqatay yarxamukallah waxaa la dhihi un markuu alxamdulilah yidhahdo soo maa halkaasaa marka laga qaadanaya inuu alxamdulilah yidhi marka dhib male bale salaada gudaheeda inaad alxamdulillah dhahdo haddaad macnaha hindhisto وعنه رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا يشربن يوسن عب أحدكم متكين yuusan wax cabi wey cabitaan yuusan cabi qaa'iman isagoo taagan xaal uu yahay mid taagan yuusan wax cabi akhraja waxa wariya muslim muslim baa wariya xadiidka dhammaystirkiisa iyo tamaamkiisu waxa weeye laa yashrabanna axadun minkum qaa'iban qaa'iman faman shariba falyastaqi ah, midkii yuusan wax cabin isagoo taagan ruuxii taagni wax ku cabana ha iska mantajiyo ayb xadiidku macnahaasu faa'iideyn saasuu leeyay xadiid kale jira oo islaam xadiidka xoojinaya oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan yashrabu qa'iman wuxuu arkay nin cabaya isagoo taagan markaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam qih warska mantajibu markaasuu yiri lima lima oo maxaa isaga mantajina maxaa jira markaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ayasuruka an yashraba macaka alhirru warniyahu ma ma ku farx gelinaysaa ma jecesha inay bisadi wax kula cabto markaasu wuxuu yihi maya seebay bisad wax iila cabaysa maya ma jecli buui mana ku farxay markaasuu nabigu wuxuu yihi sal lay slam fainahu qad shariba macaka man huwa sharun minhu wax bisad ka shar badan oo ka daran baa kula cabay buui ashayaanu buu nabigu sal lay slam hadaaba taagni wax ku cabtay shaydaan baa kula cabay shaydaan soo bisad kama dar bisad ka daran saas daraaddeed iska mata jibuniyo waxaa loo shaada gala iska soo saar ayib xadiiskaasi waa xadiis sugan isaga xadiistaasi maxay faa'iideysa marka inaan taagnida lagu cabbi karin oo waxba lagu cabbi karin laftu nahi bay ku soo arooreen alfaad badan bay ku arooreen lafdi kaleeto axmed iyo ibn xibaan ay soo saareen fii saxiixi waliba uu saxiixiyey ayaa nabigu wuxuu yidhi sal alay wasalam low yaclamu aladii yashrabu wahuwa qaa'imun lastaqaa'a ruuxa isaga oo taagni wax ku cabaya hadduu ogaan lahaa waxa ka dhalanaya markuu cababa wuu iska matajin lahaa ayib axaadiistaas macnaha faa'iideynaysa waxaa khilaafsan oo ka soo horjeeta fi daahir axaadiis kale oo waxaa ka mid a ah xadiidka cabdullahi bni cabbaas uu leeyahay سقت rasuul allahi صلى الله عليه min zamzama fashariba wahuwa qaaim nebiga نبي صلى الله عليه وسلم زمزم بان كورابي عرك زمزم cabay isagoo taagan nabiga sal alayhi wasallam isagoo taagan buu cabay waxaa ka mid kamid xadiidka cali bn Abi aalib isagoo taagan buu cali cabay shariba qaaiman markaas wuxuu yiri raaytu rasuulullaahi sallallahu alayhi slam fa'ala kama raaytumuunii facaltu nebigaan arkay isagoo oo taagni wax ku cabaya saan anigu hadda taagni ugu cabay xadiis fara badan oo macnaha kutusta jirta oo muxuu ahaay bal waxa jira xadiiska cabd الله بن عمر في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وحول كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحنو وحعبي جرنا أنه تاكتاغن ها وحنو وحعني جرنا أنه أصعنا تاغني إسكبر نافذ annagoo soconaan cuntada cuni jirnay buuri waqtigii nabiga sal alay wasalam xadiistaasi marka waxaad moodaa daahirkoodu in iska hor imaanayo jumhuurulculamaa waxay ku jamciyeen ay axaadiista isugu geeyeen ana annahya maxmuulun cala tanziih karaaha waa karaaha tanziih baa lagu xambaaraya ficilka nabiguna sal alay wasalam libayaani aljawaaz nabiga cabitaanka uu taagnida ku cabayna wuxuu caddaynayaa inay bannaan tahay reebidda uu rabay iyo nahyiguna wuxuu ku tusayaa in laga fiican yahay taas oo in laga fiican yahay laakiin haddaad ku cabto maadan dambaabina wax laga fiican yahay samayso taa wuxuu waxa caaridaya alamru amru ha amarka nabigu yiri ilaa wa iska mantaj taa wuxuu ka hor imaanayo de shaygu ruuxu hadduu shay mustahab sameeyo isku kallifo caloosha ka soo saar waxa miyaa la dhihi lahaa halkaas bay culimadu isku khilaafayaan imaam ibn xazmi abu muhammad ibn xazmi al isagu wuxuu leeyahay waa xaraam inaad taagnida ku cabto waxaana u iishay madhabka isaga sheekh al-albani alayhi rahmatullah laakiin jumhuurtu waxay qabaan cabitaanku waa bannaan yahay laakiin waa laga fiican yahay sidaasay ay ku jamcinayaan qoliyaha abu muhammad ibn xazmi sheekh al-albani jawaabo kala gedisan bay ka bixinayaan axaadiistan kutusaysa ficilka nabiga sallallahu alay wasallam alimaamu shawkani baa isaguna si ku jamcinaya wuxuu leeyahay shawkaani wuxuu leeyahay ficluhu khaasun bihi wa qowluhu lilumma buu bulay nabiga ficilkiisa wixii isagu uu sameeyey isagay khaas ku tahay wixii uu amrayna oo uu ku hadlayna ummaddaa iska iskale adigu siday culimmadu badankood qabaan waa in axaadiista la jamciyo wixii ficilka nabigana libayaan ljawaaz lagu xambaaro nahyigana lagu xambaaro lilkaraaha karaahati tanziih sidaas ayaad moodaa in axaadiistu isugu imaan karto wahuwa alawlaa liannahu mahma amkana aljamcu laa yusaaru ila tarjiix inta uu jamc suuroobi karo axaadiista in la jamciyo tarjiix lama aado naskhiga iskaba dhaafi macna فضل الشيخ هذا وعنه أبو هريرة وحلقه رضي الله تعالى عنه قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم إذا قرت انتعل أكوج شنيو أحدكم يتكين فليبدأ هب الله باليمين لكت ميدك تاهكو بالله ميدك تمركو وركبتها قليل bidixdana ha ka dambayso waidaa goortii nazaca uu siibayo kabta oo lugaha uu ka bixinayo kabaha baxsanayana falyabda ha bilaabo bixinta bishimaali lugta bidixda ha ku bilaabo yani midigtaa la horgelin midigtaana bixinta u dambayn bixinta bidixda horeysa gelintana midigta horeysa waltakun ha ahaato alyumna lugta midigtii awalahumaa labada lugood midooda hore oo tuncalu loo kabagelinayo kabta la gelinayo وآخرهما مدود أقدم بيسا أو تنزع لك السيبة يكبت متفق عليه بخاري مسلم صوص عنه طيب وكان صومر نبي ونملا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره إلى شأنه كله النبي صلى الله عليه وسلم كبقشيس ترجل كيس كبقشيس شليسيس أرميه صوبا ميدكتا inuu ku bilaabaa cajab gelin jirtay yuu jeclaan jiray maana yuu jeclaan jiray marka sida imaam nawawi calayhi raxmatullahi uu leeyahay wixii min baabi takarum ah midigtaa lagu warmarinaya bidixdana waxaa lagu warmarinaya wixii didda daalika ah waxyaalaha xunxunka ah ka bixinta musqusha gelideeda waxyaalaha noocaasoo kaleeta waxyaalaha warwanaagana midigtaa lagu hormarinaya ayib marka kabta gelinteedu waa wanaag laanna lugtii bay asturaysaayo dhibkii ka ilaalinaysa siibideeduna la mid ma ah marka midigtii baa lagu hormariyey siibidiina bidixdaa lagu hormariyey وعنه رضي الله تعالى عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا يمشي يوصن صعن أحدكم متكين في نعل واحدة هل كب أيوصن كسعن ولينعلهما لبض اللغود هكبها وقليو جميعا أيغو إذل أو أمس ليخلعهما ama ha ka wada siibo jamiican ayagoo idin rawaha muttafaqun calayhi bukhari muslim baa soo saaray bimacanaa waxa weeye hal baad heli kartaa kabta aad heli karto hal lug ha gelinin labada lugood ama kaba u wada geli ama labadaba kaba la-aan ka wada dhig maalan adoon lugaynahayoo socda bay kabihii midi kaa go-day lugtii baad ka siibtay midda ku soo hadhayna ka sid laakiin hal lug inaad ku socoto ka wadato kalena ay muxuu ahay kabala'aanta ha samaynin waay maxaasaa loo yeelay baa la isweydiiyey ma hiya alxikma culimmadu qaarkood waxay leeyihiin liannu fiihi mishyatu shayaan ah, shaytaanka qaab socodkaa leh markuu lugnaad geliso lugna ad ka saarto qaab aan isu dheeli tirnayn buu ruuxu u soconaya afsocodkaana shaydaan baa labay dheh culimada qaar baa saasi qaarna waxay leeyihiin liikhtilaali lmashi bay leeyihin ruuxa socodkiisii baan toosaynin oo inuu kufaaba dhici kartaba labada lugood waxay ku socon karaan markay labadooduba siman yihiin laakiin hadday kala koreeyaanoo midna kabi qabto midna ayna qabin qaab socodkii waa ruuxa ka lumayay leeyihin adiga si xikmaddaasi waa iska mustanbat ee mansuusa maa واسك حكمة أما إلا اسك مستنبطة علمتهم بقى الله صباحي لكن ليست منصوصة فاصل معنا طيب جمهور العلماء نهيجا وحي كحنبارين على الكراهة نهيجاس waxay ku xambaareen intooda badan inuu karaahiyo tahriim u sanahay wa ali ibn umar radiyallahu anhu ma wuxuu yiri qaal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri la yanzuru allahu alla ma fiiriyo ila man ruuxagis oo jarra ciiday sawbahu maradiisa khuyalaaa xaraga kibir darteed u jiiday ruux maradiisa dhulka ku jiiday oo shullaha dhigtay isaga oo u samaynaya xaraga kibir darteed kaa ilaahay in la xariiseed kuma dayo muttafaqun calayhi bukhaari muslim soo saaray ayib markii sidaas tiri ee umu salama waxay tiri fakayfa tasnacu nisaau biduyuulihinna yaa rasuul allah waxay u fahmeen in rag iyo dumarba laga wado markaas waxa tii rasuulka ilaahay seebay dumarku ayagu ku samaynayaan maradooda qaybteeda hoose ayaguna ma korbay u qaadayaan sayeelaya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yurkhina shibran ah taako waxa dhilaha taako ayay iyagu dumarku hoos u dhigayaan maradooda markaas waxay tiri idan tankashifu aqdaamuhunna hadday taako hoos u dhigaan gomadooda fayd mayso markay socdaan xaggaa laga arkay markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yurkiinahu diraacan dhudhum bay markaa hoos u dhigayaan ayib laa yazidna calayhi kana siyaadin ma marka man jarra la yanzuru allah ila man jara thawbahu khuyalaa waxay khaas ku tahay ragga amaa dumarka ayaga waxaa la rabaa inay maradooda hoos u dhigaan ilaa ay dhulka gaadho oy lugahooda iyo cirhbahooda ay qariso ilaa loo ruqseeyey markay nebiga weydiiyeen rasuul ilaahay dhulkaan maraynaa maradiina dhulkay jiidaysaa dhulkii kaadiya buu leeyahay qayb saxaray leedahay maxaan samaynaynaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam meesha nijaasada markay maradu marto soo meel kaloo daahira masii marayso haabay dheheen meeshaa dambaad daahirinaysa buui meeshaa dambaad daahirinaysa yani waxa waa maqsuud inay dumarku hoos u dhigaan maradooda oo ay lugaha qarsadaan laana lagu waa cawro ragga waxaa la rabaa ilaa nisfi saaq ah, dhudhunka niskiisa inay maradaadu joogtaa la rabaa izratu lmuslim nisfu saaq waay waa inaad anqowga dhexdiisa waxaan dhihi lahaa dhudhunka dhexdiisa inaad geyso waay waxaa lagu ogol yahay ilaa muxuu ahay aanqowga wixii aanqowga ka hooseeya maya لحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وحي آنقوغا كهوسية أوهوس بنتي أو النار بالنبي صلى الله عليه وسلم نار تدحي دوا يعني صاحبك waxay sabab ugu noqonaysaa inuu naar ku galo waay tayib inuu naar ku galay sabab ugu noqonaysaa marka lama ogola culimada qaar ka mid ah waxay leeyihiin marka uu ka dhalanayo cuquubadan iyo waciidkani waa marka uu ruuxu kibir iyo isla weynan iyo khuyala uu ula jeedo hadduunan sidaa wadanin oo niyada uusan wadanin ismigu kama laasimayay qaarkood qabaan laakiin sida raajixa bacdu ahlilcilmina ay rajaxayaan bacdu ahlilcilmina ay rajaxayaan baxdi dheer buu ka leeyahay alimaam alxaafid ibni xajar caleyh raxmatullah fi fatxi ilbaari baxdi dheer buu ku leeyahy masalada uu kaga hadlayo khulaasadu waxa weeye haddii aad iyadoon kibir kaa ahayn aad aanqowga ka hoos marisana waciidka ku haystaa waa fi naar waa finnaar xataa adigu kibirba ha u samaynay waxaana macnaha rajaxaya xadiidka fi sunan ku sugan ee nebigu sal lla alay wasalam alsbaalu min almakhiila ah hoos u dhigga marada aanqowga laga hoos mariyo lafteedaaba xaraga kibir ah adiga qalbiga iguma jirtay anugu caadiga iga ahayd iyo marada sida ubaan baan muxuu ahay u toshay iyo warkaa ka bax lafteedaaba xaraga kibira ibn rasuul sallallahu alayhi wasallam marka haday sidaas tahay aanqowga wixii ka hooseeyo waa naar haddii ay kuu dheer tahay arrintaa iyada in qalbigaaga ay ku jirto kibir iyo islaweynan iyo xaraga kibir ay kuu dheer tahayna ayada ismigu waa ka weyn yahayo laa yanduru allahu ilayhi waay saas daraaddeed baa natiijada la kala duway markii xaraga kibir aad ah u samaysana ilaahay il naxariiseed kugu dayi maayo waay markii adoon xarraga kibir ayna kugu jirin aan qowgaaga maradu ka hoos martana fa finnaari nnaari cuquubadu cuquubadu maadaama ay kala duwan tahayna sababtaa kala duwan oo marna kibir bay kaa tahay marna iyadoon kibir kaa ahayn baad hoos u dhigtay labadaba lama ogola macna labadaba وممنوع ساس مرادد اللهم الروح يسوق دلالية ومرد العلينية حدي أنقى وكهوس مرت مركع دين مالي هذه قد دلاليسة ماذا طولنين سا ماذا أوها قاج سنين محوستي سروالكي قميسكي كوانا تلقلين لكن وحوق أوي كافك فكانيسة والنسوع العلينيسة تنسواتي أبو بكر واحد أبو بكر رضي الله عنه ما وحكول يا رسول الله إن إزاري يسترخي rasuulka ilaahay hoos geyntigaygu hoos buu u dhacaa isaga hoos iska aadisu isaga joog ilaa an atacaahadahu inaan celceliyo mooye ah, inaan ku dadaalo mooye hoos buu iska aadahayaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam innaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa adigu ma tihi dadka xariga kibirka u samaynaya dadka qaar baa waxay leeyihin anugu abubakar oo kalena ah, sheekh ah, anugu abubakar oo kale aan war abubakar nebigaa taskiyeeye oo yidhi kibir iyo xaraga kibir adiga kuguma jireen adiga yaa ku taskiyey wax ku taskiyey ma jiro marka abubakar ma tihide hebel baata ah, wax walbana waa kaa suroobi kara marada kor u qaad sarwaalka kor u qaad oo macawiska kor u qaad oo qamiiska kor u qaad looma ogola ninka muslimka ah looma ogola haddaadan dan lahayn sarwaalkan aad aanqowga ka hoos marisay waad ka korraysiin kartee maxaa saa ugu tolatay sheekh wuxuu ku leeyahay waxaa la dhihi waa ikhwaanu muslimiin iyo muxuu ahaayey waa waa nimankii xag jirkahaa iyo war waxaa la rabaa sunnada nabiga raac salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khayrka iyo barakada halkaasay ku jirtaa cumar ibnu khataab radi allahu canhu huwa muctadar waa fii saxiixi lbukhaari cumar oo muctadar ah oo geeridii ay ku soo xaadirtay oo sakanaada markii mindida lagu dhuftay ayaa waxaa usoo galay nin dhalinyaro ninka dhalinyarada cumar markuu usoo galay wuu salaamay wuu salaamay uu tacsiyeyey uu yimid wiilkii markuu cumar ka kacay oo istaagay oo uu sii socdo wuu yidhi cumar iigu yeedha wiilka halay socdi halay socdi markaasu wuxuu ku yidhi dhageyso irfac isaaraka buu ku yidhi irfac isaaraka fa inahu atqaa lirabbika wa anqaa lihawbika buu ku yidhi rabbigaana sidaasay cabsidiisu ku jirtaa maradaada nadaafadeeduna saasay ku jirtaa ee marada kor u qaaduu ku yidhi cumar ogow waa sakaraad waa muctadar sariirtiibuu saaran yahay markaasaa wuxuu ka hadlayaa wiil dhallinyaraa oo maradiisu aanqowga ka hoosayso warkaasi wuxuu burinayaa dadka qaarkood oo dhahaya warreedhe dowladdii islaamkaaba maqane maxaad maryo ka hadlaysaan maro hoos loo dhigay iyo wadaadow maxaa idinku ibtileeyey ah, islaamkii oo dhan baaba maqan oo dowladdiisiibaa maqano war maradoo la hagaajistay iyo dowladii iskuma xidhna sooma maradaada haddaad hagaajiso oo sunnada waafajiso iyo haddaad marada hoos u dhigtay dowladii ku imaan mayso kuna maqnaan mayso sooma marka ihtimaamka khaliifatu raashid sunnadii nabigay ka turjumaysaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas daraaddeed ninka muslimka ah xaala min alaxwaal inuu aanqowga maradiisa ka hoos mariyo waa khalad mararka qaarkood waxaad arkaysa waa cajiib ah salaadda marka la imaanayo sarwaalladu waa inoo wada dheriye marka salaada la galhaya waxaad arkaysaa iyadoo nin walba uu maradii laalaa sarwaalkii laalaabahayo dadka qaarkood salaada dhexeeda ku laalaabahayaano war allihii intaas salaada aad ka banaanka ka ahayd aad sarwaalkaaga kor ugu qaadan waayo sariirta salaadda ku qaad qaadahaya socon mayso ma soconayso sidaas daraaddeed marada kor ha loo qaato sunnadii nebiga wey hadyigii rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii kale soo maaha khatar baad isgelinaysa وعنه رضي الله عنه وابن عمر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إذا قرت أكل عنى أحدكم متكين فليأكلها عنى بيمينه كأنت سميدك تهكو عنى وإذا قرت الشريب أعبينا cuno wa idaa goortii shariba uu cabayana falyashrab ha cabo biyamiinihi gacantiisa midigta waxa ku cabo maxaa yeele fa ina shaytaana shaytaanku ya'kulu wuu cunaa bishimaalihi bidixdiisa wayashrabu wuu cabaa bishimaalihi buu ku cabaa shaytaanka inaan khilaafnana waa layna amray maqsad min maqaasid shariica waxa waaye in aad shaytaankana khilaafto kufaartana khilaafto akhrajahu muslim baa soo saaray وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحر كل عن أو واشرب oo walbas labiso oo dharka xidho oo watasaddaq sadaqayso fii gayri sarafin xadgudub la-aan walaa makhiilatin iyo xaraga kibir la-aan laba arrimood inta ay ku gafayaan laba arrimood inta aad iska ilaalinayso cun oo cad oo labiso oo sadaqayso labada arrimood maxay yihi xadgudub xuduuddii shareecadu goysay inaadan gudbin cunidaada xuduudda ha gudbin cabitaankaaga xuduudda ha gudbin labiskaaga xuduudda ha gudbin sadaqaysigaaga xuduudda ha gudbin sidoo kaleeto kibirka iyo xaraga kibirka iyo isla weynka iyo qabka labadaa qodob intay ku gafayaan waa ku kac akhraja waxaa soo saaray abu daawuuda wa axmed وعلقه وحا تعليقية البخاري با تعليقية علقه وحا لقوة سندك قيبته هرقوية الإمام الترمذي وحو ليه حديث كان حديث حسن هو وحا صحيحية سند كيس حاكم ذهبي باكو وافقي شيخ الباني تحسيننا في صحيح الجامع الصغير حديث كسيده قال وحا صوصاري وهو أو وحا صوصاري بعدين حديثك نسائي ابن ماجه يا أحمد يا أبو داود الطيالسي يا حاكم باوري آه. أما أبو داود صح أما أبو داود صاحب السنن حديث المورنين سأصدرادت عزو الحاكم الحديث إلى أبي داود ووهم اسمه سيسوى اسمه سيسوى حديث كان أبو داود مورن اللهم هدوه كود أبو داود الطيالسي سيدانا معها سنيع الحافظ بن حجر في كتابه معه حديث كان يوحو لم يديها آيات القرآن في سورة العراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ومد آيات إلى العلماء إن الله جمع الطب كله في نصف آية إلهي طبق أوضان يدختر نمضوضان آية نسكة بإلهي كل بي عنا وعبا وححد كدبنا حدي عبتان كاقي عنودتان كاقي قرشيسية عذر رفر بضان بات كبت بادي حديث لكن سيدة وحوش شؤون أضحو عنده وحان كعنين أضحو وامتحان واي marka cudur baad ya diyaar u tahay laana waxa la ilaahdaa yaani waxa al ma'idatu baytu daa cudur oo dhan wuxuu ka yimaado caloosh fadhinkii wadaas hadii calooshii wixii galayay wax habaysan u yahay wax qorshaysan u yahay markaas waxa way cudurro fara badan buu ruuxu ka badbaadaya midaas waa israaf wa kan nabiga sallallahu alayhi wasallam calooshaada saddex qaybood u qaybi ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه صدح ميلود ميل عنتده قلي صدح ميلود ميل عبيتانك قلي صدح ميلود ميل نهبنا ناتو كان نفسه نفته ugu talag صدح ديبا هذاك عنت كودا جيتو ودا جليسو حاجات كان نفسان الصداع الصداع اقول ميس marka dambana soo cudurro uu gali maaya marka sidaas cabitaanka cunida oo kale kale biska iyo sadaqada waxa la rabaa ruuxu ictidaal inuusan ka bixin saas la doonayo macna hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi